بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وقد وقعت أثناء الحفر بعض الآيات waxaan soo aragnay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay godkii qodayeen fii ghaswati alkhandaq ama fii ghaswati alaxsaab inay la kulmeen gaajo fara badan iyo qabow aada u tiro badan inay la kulmeen baan soo aragnay marka waktigaas godka la qodayay oo dhibkaa muslimiinta uu haystay mucjizaadkii muuqday oo nebiyullaahi maxamed ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaameeyey ayuu sheikhu wax nooga sheegayaa oon arki doonaa waqad waqacat waxaa dhacday athnaa'a alxafri qoditaanka godka la qodayo wakhtigiisii dhexdiisii wakhtigaa la qodaya gudaheeda bacdul aayaati mucjisooyinka qaarkood ayaa daahiray oo muuqday oo ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa uu ku ayiday ra'aa jaabirun jaabir ibni cabdillaahi ayaa wuxuu arkay shiddata aljuuci fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam gaajada darnaanshaheeda aada u daran tahay oo nebiga hayso calayhi salaatu wasalaam nebiga gaajada aada u tirada badan ee ku sugan ayuu arkay falam yasbir jaabir ma uunan sabrin yacnii uma adkaysanin inuu nebiga sii fiiriyo yacni gaajadiisii inuu sii fiirsado waa u sabri waayey weeyaan kolkaasuu reerkiisii aaday markaasuu fadabaxa buhaymatan lahu wuxuu gowracay waxar yar oo guriga u joogto ama sida ibnu hishaam uu leeyahay fadabaxa shuwayhatan lahu waxar yar oo taskhiiru shaatin ah tii horena tasgiiru bahiima la yareeyo ah waxar yaroo guriga joogto ayuu gowracay haweentiisina wataxanat waxay shiiday imra'atuhu jaabir xaaskiisii saacan min shaciirin suus oo heedda cunnada la yidhaahda ihi ayay shiiday oo cajiin ay ka dhigtay si ay kibis ugu dubta nebiga calayhi salaatu wasalaam uma dacaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslama sira fii nafari min asxaabihi uma dacaa jaabir wuu u yeeray rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka allah ayuu wuxuu ugu yeeray siran si sir ah buu ugu yeeray qarsoodiya fii nafarin isaga oo koox oo min asxaabihi nebiga asxaabtiisa ka mida la jiro ayuu ugu yeeray maadaama dadka godka qodayahay dad badan ay yihiin cunana uusan kala gaarsiin karine waxa uu sameeyey oo nebiga ugu talagalay iyo dhowr nin oo saxaabadiisa ka mid ihi waxar yaroo la gowracay iyo suus maaragtay oo kimis laga samaynayo ihi ay tahay ayuu si sira marka ugu yeeroo yidhi adiga iyo dhowr nin oo saxaabadii ka mid ah ii imaada meeshaas intaa yartahaan sameeyey markaasuu faqaama rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle ayaa istaagay bijamiici ahli lkhandaqi godka dadkii qodayay oo dhan ahalkiisii dhammaantood ayuuna u maaragtay nebiga u kacayo oo u sheegay weeyaan marka waa yacani sida kutubta kale ay tilmaamayaan waxa weeye nin buu diray nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nakeena dadkii waxaad ku tidhaahdaa jaabir baa namarti qaadaye kaalayo ku wahum dadkaas godka qodayeyna oo ahlka yani ahlulkhandaqa ahi alfun kun qofood ay yihiin markaad kunkoodiiba markuu nebigu u yeeray waa ay wada tageen gurigii jaabir baa la aaday faakaluu washabicuu wamaa zaalat alburmatu tagitu waalcajiinu yukhbazu wuxuu marka uu shiiku leeyahay faakaluu way cuneen nebigii asxaabtiisii oo kunka ahaa wixii cunadii loo diyaariyey wa shabicuu wayna dhargeen wamaa zaalat iyadoo ayan ka zuulin alburmatu digsigii ama dharigii raashinka lagu karinayay oo hilibkii maraqa ku karkarayey ousan aysan ka zuulin taqidu inay karkarayso ay taqlii way inuu weli karkarayo weli wax ku jiraan kama ayan zuulin waalcajiinu cajiinkii oo shaciirkii heeddii yarta ahaydna yukhbasu in kibis laga samaynayo kama uunan zuulin weeye bibarakati rasuuli illahi sal alla alay wasalam markii jaabir uu nebigu u sheegay nebigana uu qayliyey oo saxaabadii u yeeroo yidhi nakeena waxa weeye wuu istirjacsaday oo wuxuu yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun yacnii intaas kun qofood wax la siiyo meeshii ma yaallaan nebigina dadkii o dhan buu u dhawaaqay waxaa ka darnayd markuu gurigiisii tegey oo xaaskii ay la kulantay oo arkay wixii godka qoday o dhanb raggii godka qoday o dhanoo soo socdo ayana jaabir bay waxay ku tiri kiita wa kiita waxa iyo waxaa allaha kugu sameeyey maxaa noo fadeexaynaysaa oo dadka noogu soo yeertay ay leedahay laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dherigii aan dabka laga daminin yacni yaan laga dhigin asagaa uu tegayo ilaahay u baryey cajiinkiina inuu ilaahay barakeeyebuu u tegey markaasaa dadkii oo dhan markay dhargeen baa darigiina dabkiisii saaran yaho weli ay maraqii iyo maaragtay hilibkiina ay ku jiraan cajiinkii la qasayeyna markay kunkii qof dhargeen yaa weli kibistii weli la dubaya aynan ka dhammaanin weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala waa mucjizo uu nabiyulaahi moxamed ku xoojiyey weeyaan mid kaloo sheikhu noogu darayaa wuxuu leeyahay wadahabat ukhtu nucmaan bni bashiirin bxafnati min tamrin labiihi wa khaalihi wadahabad waxaa tagtay khtu nucmaan ibnu bashiirin nucmaan ibnu bashiir walaashii ukhtu nucmaan ibni bashiirin nucmaan ibnu bashiir saxaabiga la yidhaha walaashii ayaa waxay aaday meeshii khandaqii bay aaday waxay la tagtay bixafnatin min tamrin cantoobo oo timira iyadoo wado ayay xagga aaday oo hooyadeed usoo dhiibtay wiyayna usoo dhiibtay yani hooyadeed waxay ugu soo dhiibtay liabiihi nucmaan aabbihii waxaanunucmaan aabihii oo bashiir ah iyo wakhaalihi abtigii oo ahaa cabdullaahi bni rawaaxa ayay usoo dhiibtay weeyaan marka intaa yartaahoo timirtaa u geebay tiri bal raashin ha ka dhigtaane nabigaa arkay calayhi salaatu wasalaam gabadhiiba u yeedhay marow meesha ku fidiyey wuxuu yidhi halkan ku daadi wixii aataysay fabadadahu rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam ay fafaraqahu rasuulu llahi sal allau wasalam nebiga ayaa ku daadiyeyoo timirtii ku kala geeyey maradii yani wuxuu ku kala geeyey fowqa thawbin mara korkeed marada korkeeduu ku daadiyey timirtii ay maarata cantoobada ahaydee gabadha waday markaasuu nebiga wadacaa ahla alkhandaqi laba qofood wax loogu talagalay weeye dadkii khandaqa ka shaqaynaya godka qodayo idil ayuu nebigana ugu yeedhay kolkaasay fa faakaluu timirtii cuneen wa rajacuu ay shaqadoodiina ku laabteen markay timirtii cuneen watamru timirtiina yasqudu asagoo timirtii yani ay ka dhacayso ka daadanayso min atraafi athawbi marada gaararyaalkeeda yacni tiradii intay ka badatay ilaahay barakeeyey bay dhinacyadii ka daadanaysaa marka iyadoo sidaa ay tahay ayay ka dhargeen weeyaan ayadana waa mucjizo kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ilaahay ku karaameeyey weeyaan mucjizooyinkii kale haddana loo sheegi wa caradad waxaa ka hor timid oo usoo banbaxday wey lijaabirin jaabir waxaa ka hor timid iyo wa asxaabihi raggii la jiray maxaa yeele waa taan soo sheegnay godka markay qodayeen tobankii qofba nebigu uu isku daray ilaa afartan dhudhun inay qodaan ayaa la isku raaciyey marka jaabir iyo asxaabtiisa marka la leeyahay waa asaga iyo tobankii ninoo isla jireen weeyaan tobankoodii nin wey waxaa ka hor yimid ahnaaa alxafri qoditaanka wakhtigiisii ayaa waxaa ka hor timid kudyatun shadiida yacni gawaan aad u adag ayaa ka hor yimid weeyaan kudyada hadda waxaa loo jeedaa alardu alghaliidatu asalbatu laa tacmalu fiiha alfa'su baa la yidhaahdaa waa dhulka aad u adag oo faaska haddii lagu dhuftaana uusan waxba ka taraynin aad u adag baa la yidhaahdaa weeyaan dhulkaas wey markay ka hor timid ay dhaqaajin waayeen dhagaxa ay wadi waayeen oo qodi waayeen bay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam fa nazala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa godkii u degay oo dhagaxii la dhaqaajin waayey ayuu maaragtay baashii garweyntii oo haystay iyo faaskii baashii lagu jabinayay ayuu ka qaatay saxaabadiisii markuu meesha u degay wa darabahaa nebigu wuu ku dhuftay bilmicwali garweyntii ama faaskii oo watay ayuu hal mar ku dhuftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu ku dhuftay facaadad kudyadii iyo gawaankii dhagaxii adkaa yaa waxay ahaatay ay noqotay kaiiban ahyala kaiiban bacaad oo ahyala siqid badanoo siqayo yani bacaad daadanayo bay durbadiiba noqotay halkii maruu nebigu ku dhuftay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka riwaayaadka waxay kaloo leeyihiin nebigu wuxuu sameeyey yani markii hore wuxuu yidhi biyo ku shuba markii biyihii lagu shuba xoogaa ay qoyday buu nebigu marka ku dhuftay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasay facaadad kafiiban ahyal ahyalna waa la yidhaahdaa ahyamna waa la yidhaahdaa oo miim waa laga dhigaa marka macnaheedu waxa isagaa kuu fasira ay ramlan laa yatamaasaku buu ku yidhi waa bacaad aanan isqabsanaynin oo kala daadanayo wey oo dhinac walbaba u siqayo weeyaan ayay noqotay markiiba kaa waa jaabir wixii oo la kulmay wey wa caradat libaraaa yacni maaragtay baraa ibni caazib saxaabigaas ayaa isna waxaa ka hor timid iyo wa asxaabihii raggii la jiray oo tobanka ahaa isagoo uu ku tobanka ahaa baa iyana waxaa ka hor timid sakhratun dhagax aad u weyn baa ka hor yimid godka say u qodaayeen bay dhagax aad u adag la kulmeen markaasay dhaqaajin waayeen kolkaasay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam fa nasala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa godkii la qodayo dhagaxii ka hor yimid oo dhagaxa meesha uu gaaray ayuu u degtay godkiibuu u degtay lacabaaray qodeene godkaas meesha dhagaxi u maaragtay ay dhaafin waayeen buu u degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka geedkiibuu ka qaatay micwalkii lagu garaacayey garweyntii ama wixii lagu jajabinayey budkii waxaan u buriskii weynaa ayuu qaatay wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi bismi illaahi allah magaciisaan ku jabinayaa buu yidhi uma daraba darbatan bilmicwali hal mar ayuu wuxuu ku dhuftay geedkii micwalka ahaa oo garweynta bahasha l dhagaxa lagu jejabsho ayuu ku dhuftay markaasaa faqaaca qicatan faqaaca nabiga wuxuu gooyey qidcatan buu gooyey qayb buu jaray oo dhagaxii ka mida qayb ka midaa jabtay wa kharaja minhaa markuu dhagaxa ku dhufanayana dhagaxiibaa waxaa ka soo baxay daw iftiin baa ka soo baxay nuur markuu ku dhuftay baa olac ka kacay hal marna hal dhinacna waa u jabay iftiinkii marka ka baxay faqaala nabigu wuxuu yidhi allahu akbar allah baa weyn subxaanahu wa tacaala allah weyn ucطiitu mafaatiixa ashaami waxaa la isiiyey shaam furayaasheedii oo dhan baa la isiiyey weeyaan yacni fiiri nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye saxaabadiisu xisaaray ku jiraan gaala hareeraysay meelay ka baxaanay la saa darteed bay marka god u qoteen in gaaladaas aysan tirtirin haddana ilaahay wuxuu tusay subxaana wa tacaala markuu dhagaxa ku dhuftay iftiinkaas wuxuu tusay inuu shaam qabsan doono shaamna yaa haysto nimanka ruumaanka la yidhaahdabaa haysto imberatoriya boqortooye qadiima oo xadaaro weyn lahayd oo dowlad weyna haysato ayagana waa fi'adaa yarta ah weeyaan marka taana waxay tusaysaa ilaahay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam waxa uu yeelay iyo himada oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inay tahay hima caaliya la yidhaahda himada teeda sarraysana uu leeyahay markaasuu yihi uctiitu waxaa la isiiyey mafaatiixa shaam shaam furayaasheediiba waa la isiiyey xaqiiqatan waad arki doonnaa yacni eh, kutubta taarikhda markaa akhrisaanna muddo yar fii cahdi saxaaba ayay shaam iyo faris labadaba muslimiinta ay furteen iyo yamanba ay wada furteen weeyaan marka intaa yidhi ayuu nebigu ku sii wadayo wuxuu yidhi wallaahi inii laanduru ilaa qusuuriha alxamraa asaaca allah baan ku dhaartay inii laanduru waan arkaya waan fiirinaya ilaa qusuurihaa shaam daaraheedii alxamraa'a ee gudguduudnaa assaacata haddadan la joogo wakhtigaan la joogo baan u jeedaa buu leeyahay furayaasheedina ilaahay baa isiiyey subxaanah wa tacaala oo muslimiinta furan doonaan wey uma daraba mar labaad uma daraba aaniyata adarbata aaniya mar labaad ayuu nebigu ku dhuftay dhagaxii ila qidco yaraa jabtay kulligii dhagaxii ma wada jabina qayb yar baa ka jabtay mar labaad buu ku dhuftay markaasuu wabashara bifatxi farisiin faris furashadeeda dhulka faris yani farisiyiinta dhulka ay haystaan oo ayagana boqortooyadii qadiimka ahaydee xadaarada weyn lahayd ahayd ayuu furashadeedii ugu bishaareeyey saxaabadii oo wuxuu yidhi yacni markuu ku dhuftay xoogaa kalaa jabay dhagaxii qayb labaad baa ka jabtay darbadii labaad wey markaasuu sidii oo kale yidhi allahu akbar uctiitu farisa uctiitu farisan faris baa ana la isiiyey buu yidhi faris baa la isiiyey wallaahi inii laabsuru qusara almadaa'ini alabyad alaana buu yidhi yacni ilaahay baan ku dhaartay inii la absuru waan fiirinaya waan u jeedaa buu yidhi qusura almadaa'in madaa'inka meesha la yidhaahdo daaraheedii ayaan arkayaa buu yidhi alabyada ee caddaa alaanadan hadda la joogaan u jeedaa markaan darbadaa ku dhuftay inaan mafaatixdeedina waa siiyey marka labaadna waan u jeedaa buu yidhi daaraheedii cadcaddaa ayaan arkayaa buu yidhi uma aaliata uma daraba darbata alia yani markii saddexaad buu haddana nebigu ku dhuftay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dhagaxii markii uu yani ku dhuftay dhagaxii intii sii hartay faqataca baqiyat lxajari dhagaxa intii hartayba waa baaba'day mar saddexaadkii qaybtii saddexaad ugu dambaysay ayuu dhagaxii o dhanba ku baaba'ay weeyaan sidii oo kalebu marka nebiguna wuxuu yidhi markuu mar saddexaad ku dhuftay allahu uctiitu waxaa la isiiyey mafaatiixa alyaman yaman furayaasheedii baa la isiiyey oo gacanta la ii geliyey wallaahi inii la absuru abwaaba sancaaa fii makaani ilaahay baan ku dhaartaye wallaahi buu yidhi inii la absuru waan arkayaa oon u jeedaa abwaaba sancaa sancaa magaalada la yidhaahdo albaabadeediiba iriddeedii baan u jeedaa fii makaani meeshaan aniga aan taaganahay baan uga jeedaa wey halkan aan joogo baan uga jeedaa iyadana waa la isiiye weeyaan marka wabashara bifatxi lyaman yaman furashadeedii ayuuna ku bishaareeyey wanqatacat isakra dhagaxiina waa uu jajabay waa baaba'ay weeyaan marka xadiidkaas waxa weye imaamu axmed fii musnadihi ayuu ku soo saaraa wakadalika imaamu anasaa'i fii sunanihi ayuu ku soo saaraa weeyaan laakiin sheikhu waa iska soo gaagaabiyey xogaagaa yarkaabuu ka dhigay weeyaan bayna tarafay alkhandaqi yani khandaqii godkii la qodayey labadiisii araf labadiisii dhinac ayuu ka sheekaynaya labadiisii geesood buu ka warramaya yani sida uu xaalkiisu yahay wa aqbalat qurayshun waman tabicahum fii arbacati aalaafin wa macahum miati farasin wa alfu baciirin yar'asuhum abu sufyaan wayaxmilu liwaa'ahum cuhmaan bni alxata bni abi alxata alcabdariy fanazluu bimujtamaci اlasyaal min ruumata bayna aljurufi wazakaaba wuxuu leeyahay shiikhu maadaama ciidankii inay mawcid waaxida madiine gaararkeeda soo degeen horena la kugu soo sheegay baa ciidankaa marka waxay kala ahaayeen ayuu noo maaragtay shiikhu noo sheegi iyo cadadkoodii hubka ay wateen qolo walbaba taasuu noo tilmaamaya wa aqbalat qurayshun quraysh baa timid oo soo qaabishay madiine yimaadeen wey iyo waman tabicahum dadkii soo raacay qabaa'ilkii soo raacay fii arbacati aalaafin afar kun ayagoo dhexdooda ku sugan afar kun oo ciidana ayagoo quraysh ay tahay bay madiine yimaadeen wa macahumna ay wataan alaaumia yani wa macahum ay wataanoo la jiro macnaa hub ahaana ay u wataan alaaثumiati farasin saddex boqol oo fardo ah oo rag fardaha ku diriro ay saaran yihiin na ay wataan wa alfu baciirin kun ay wataan yar'asuhum ou madax u yahay abu sufyaan abu sufyaan ibni xarbina gudoomiyahoodii qaa'idkoodii ra'iiskoodii iyo abaanduulahoodii ou yahay weeyaan wayaxmilu liwaa'ahum quraysh calankeedii waxaa sida markay madiine imaanayeen cumaan ibnu alxata ibnu abi alxata alcabdariy ninkaas yani magaciisa cumaan la yidhaahdo oo cufmaan ibni abi talxa la yidhaahdo ayaa iyagana calanka u siday wey halkeebay degeen marka fanazaluu quraysh waxay degeen bimujtamaci asyaal yani meesha mujtamacu asyaal la yidhaahdo yani daadka meesha uu ku kulmo ayay degeen oo loo jeedo min ruuma meesha waa ismu makaan wey ismu mawdic wey ruuma meesha la yidhaahdo ka mid ah bayna aljurufi wa zakaaba juruf madiinay wax ka fog tahay waa meeshii nebiga markuu ciidankii usaamat ibnu zayd markuu nebigu sakaraadka yani sakaraadka ou hayay ciidankii ou dira markuu jirana usaamo meesha ay markii nebiga geeridiisa ugu timid juruf meesha la yidhaahda bay joogeen hadda laakiin madiinaay ka tirsan tahay weeyaan marka meesha juruf la yidhaahdo iyo zakaaba meesha la yidhaahdo dhexdooda mujtamacu lasyaal oo ruuma la yidhaahdo marka halkaasay degeen quraysh halkaasay degeen weeyaan qolooyinkii kalebuu marka noo tilmaamay wa aqbalat khatafaanu qabiilada khatafaan la yidhaahdana way timido way soo qaabisho madiinay soo aaday man tabicahum dadkii raacayo soo raacay ayaga oo min ahli najdin ree najdi ka mid ah baana way wada yimaadeen fii sittati aalaafin lix kun oo ciidana ayay ku yimaadeen weya marka lix kun ilaa afar markii laisku daro waa toban kun wey toban kun ayaa saxaabadii soo dul dhoobatay oo ciidana oo hubkoodii sidaan weya fanazluu marka kadafaan iyo reer najdi waxay degeen bidanabi naqma meesha makaanka la yidhaahda danabi naqma oo ah ilaa jaanibi uxudin buurta uxud dhinaceeda ihi halkaa ayay degeen ayaguna wey wa kaana quduumu hada aljeyshi alcaramrami jeeshka ciidankaa aad u tirada badan imaatankiisu ay yimaadeen wuxuu ahaa ilaa aswaari lmadiina madiina daydadkeedii ay yimaadeen irdaheedii yani suurka waa derbigii wey derbiyadii madiine ay yimaadeen yaa wuxuu ahaa imaatankaasi balaaan shadiidan wamukiifa wa mukhiifan jidda balaaan shadiidan bala aad u daran oo aad u dhib badan wa mukhiifan cabsigelin badan oo cabsi badan jiddan si zaa'ida u cabsideeda ay u tiro badan tahay kun yani toban kun oo ciidan oo hubkooda u dhan yahay oo saxaabadaa intaa la eg cadadkoodii weerar maanta madiine inay qabsadaan rabaan wax sahlan ma ahayn aad bay marka muslimiinta u cabsadeen weeyaan kamaa qaala allahu tacaala allah markuu suuraynayo sida uu rabbi yidhi subxaana wa tacaala xaaladdaa markuu ilaahay suuraynayo ayuu rabbi wuxuu yidhi id jaa min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat ilabsaaru wabalagat ilquluubu alxanaajir watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuun wazulziluu zilzaala shadiida id waqti yani maaragtay buu rabbi idiin nicmeeyey xusuusta nicmada ilaah idiin galay jaa-uukum cadowgii ay idiin yimaadeen min fawqikum meeshiina sare idinkaga yimaadeen waa qurayshii dadkii la socday weeyaan wa min asfala minkum meeshiina hoosena ay ka yimaadeen oo kadafaan iyo wixii la socdo idilba waid saaqat ilabsaaru ama min fawqikum in la yidhaahdo min fawqikum tobankan kun yani fawqa almadiina bay ka yimaadeen wamin asfala minkumna waxaa loo jeeda bani qurayda oo ballantii ka baxday ila qur-aanka aayaddu waxay soo degtay markii ay khaswadii dhammaatay bay soo degeen ay aayaddu soo degtay bani qurayda qabiilka yuhuudda ahaayo asfal muslimiin ah qaybta dambe junuubka ka deganaa ayana waa lagu fasiraa weeyaan marka labadaba ay idinkaga yimaadeen kor iyo hoos ay idinkaga yimaadeen waid waqti xusuusta nicmada rabbi idiin galay zaaqat ilabsaaru aragyaashii ay ka iisheen can kulli shayin yacni maalat can kulli shayin shay kasta kulligii araggii uu ka iishay ilaa caduwaha bas un cadowga basay u jeedaan wax kale ma arkayaan quluubtii yani indhihii waa istaageen waxay fiirinayaan cabsi darteed muslimiintu ay baqayaan cadowgooda mooy wax kale arkayaan ma laha weeyaan wa balaqat ilquluubu laabihiina qalbiyaashiina quluubtiina ay soo gaartay alxanaajira kalxamihii hunguriga halkaa iskugu timid qalbigi inta booskiisa ka soo kacay oo halkaa istaagay cabsida darteed bal wakhtiga xusuusta watadunnuuna aad malayseen billaahi alla aad u malayseen addunuuna malayaal aad u malayseen oo waa maxay mu'miniintiina waxay u maleeyeen malo wanaagsan danni xasana ayay allah u maleeyeen inuu nasri iyo guul siin doono munaafiqiintiina dannulya'si quusasho ayay quusteen waa ayaga allah uu nooga warrami doonoon arki doono weeyaan hunaalika halkaa markii la joogo ayaa ubtuliya almu'minuuna mu'miniintii la imtixaanay maxaa loo imtixaanayaa liyatabayana almukhlisu min hayrihi kan mukhliska oo diinkiisa dhabta uu yahay ikhlaas ka yahay kan kale inuu ka muuqdo daraaddeed baa loo imtixaanay weeyaan wazulziluu waana la gilgilay zilzaalan shadiidan gilgilid aad u daran ayaa la gilgilay min shiddati alfazaci waalkhawfi cabsida iyo argagaxa dartii ayaa lala gilgilay goormaad baabi'i doontaanoo laydin dhammayn doonaa ayay muslimiintii taagan yihiin wy fa habbata allahu almu'miniina allah wuu sugay dadkii mu'miniinta ahaa ayuu sugay kamaa qaala siduu rabbi yidhi kamaa qaala subxaanahu wa tacaala siduu rabbi yidhi walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba markay mu'miniintii arkeen kuwii isi soo bahaystay oo cadowga ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkani maa wacadana allahu warasuuluhu alla iyo rasuulkiisa wixii uu noo ballanqaadeene noo yabooheen weeye wa sadaqa allaahu allah iyo warasuuluhu rasuulkiisana run bay sheegeen wamaa zaadahum mu'miniintii uma uunan kordhinin cadowga imaatankiisu ilaa iimaana rumayn rabbi la rumeeyo iyo wa tasliiman hoggaansan oo amarka alle iyo amarka rasuulka loo hoggaansamo mooye wax kale uma kordhinin wey cadowgaas yimid iimaanay ka kororsadeen iyo yaqiin iyo tasliim ayay ka siyaadsadeen wey ama almunaafiquuna muminiintu waan aragnay iimaanay kororsadeen laakiin munaafiqiintii maxay sameeyeen wa ama almunaafiquuna waaladiina fii quluubihim maradun iyo kuwii yani maaragtay qalbigooda cudurka uu ku jirayo ducafaau iimaanka ahaa wey dadka iimaankooda oo taagta darnaa oo cudur qalbiga uga jiraybaa qaaluu faqaaluu waxay yidhaahdeen maa wacadana allah warasuuluhu ilaa quruura yani aayaddii wuxuu ishaaraya bisl suurat alaxzaab ku jirtay waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacdana allah warasuuluhu ilaa quruura munaafiqiintii iyo kuwaas wax kale ma iyan odhanin waxay yidhaahdeen maa wacadana allaahu allah iyo warasuuluhu rasuulkiisa nooma ayan ballan qaadin ilaa quruuran yacni nasrigii iyo guushii baad helaysaan nooguma ayan ballan qaadin ilaa huruuran baatil mooye wax kale nooguma aysan yani nooguma ballan qaadin ballanqaadkooda ballanqaad beena buu ahaa saasay leeyihiin wey wastakhlafa rasuulu llahi sal alla alay wasalam marka xaaladii la suureeyey ciidankii iyo cabsidii yaa marka nebiga soo bixitaankiisana lakaga warrama oo madiine ka soo baxo oo halkaas uu soo istaagay ciidanka hortiisa oo yimi khandaqa agtiisa oo imaanayo wastakhlafa nebigu wuxuu khaliif uga dhigo uga soo tegey rasuulu sal alla alay wasalam rasuulka alle cala almadiinati madiine wuxuu uga soo tegey oo khaliif uga dhigay ibna ummi maktuumin cabdullaahi ibna ummi maktuum ayuu uga soo tegey oo madax uga dhigay wa jacala nisaaa dumarkii iyo wadaraari caruurtiina wuxuu ka yeelay wuxuu geeyey oo ka yeelay fi laataami guryihii dhaadheeraa amase yani dhufaysyadii gadaal xagga junuubka jiray ayaa la geeyey koonfurta xaggeeda ayaa la geeyey dhufaysyadaasa dumarkii caruurtiina la geystay si ayna cadalka uga badbaadaan ayaa guryaha dheerdheer lagu xareeyey weeyaan uma kharaja nabigu wuu soo baxay uma kharaja rasuulu sal lla alay wasalam nebigu wuxuu la soo baxay fii alaaati aalaafin min almuslimiina saddex kun oo muslimiintii ka mid ah ayuu la soo baxay isagana saddex kun buu wataa gaaladiina waa toban kun weeyaan fa jacaluu markaasay nebiga asxaabtiisii waxay yeeleen uhuurahum dhabarkooda ay dhabarka xijiyeen ilaa jabali salcin yani buurta salci la yidhaahdo oo aan soo ishaarnay oo khandaqa yani ka sokayso madiine kasoo xigto khandaqana horteeda laga qoday godka horteeda laga qoday ayuu maaragtay dhabarka xijiyey oo markaa waxay ciidanka nebiga u dhexeeyaan buurta salci la yidhaahdo iyo khandaqa dhexdooda ayay ku jiraan weyaan dhabarkuu saaray weyaan wa taxasanuu bihi isaga ayay xisni iyo dhufayse ka samaysteen muslimiintii buurta jabalu salciga meesha la yidhaahdo bay dhufayse ka dhigteen waalkhandaqu baynahum wa bayna alkufaari godkiina muslimiinta iyo gaalada dhexdeeda uu yahay halkaasu markay ciidankii ayagana soo hor fadhiisteen wabacda an istaqara almushrikuuna wabacda an istaqara almushrikuuna markay mushrikiintii nagaadeen dabadeed oy sugnaadeen watahaya-uu ay isku ay diyaargaroobeenoo dagaal inay qaadaan ay u diyaargaroobeen bay taqadamuu soo hormareen ay soo baxeen naxwa almadiina madiine xaggeeda soo aadeen maadaama ciidankii nabigeena soo baxay ayay yidhaha marka hadda waaye dagaalkii qaada gaaladii markaasi waxay soo aadeen dhanka madiine ayay soo aadeen weeyaan falama iqtarabuu min almuslimiina markay muslimiinta usoo dhowaadeenna fuuji-uu waxaa lagu kadiyey oo ay yacni ka hor yimid bikhandaqin cariidin god aad u ballaaran oo yaxuulu baynahum wa bayna almuslimiina ayaga iyo muslimiinta kala teedaya kala dhex gelaya god weyn oyna gudbi karaynin oo farasku uusan ka boodi karaynin qofna uusan soo dhexmari karaynin ayay maaragtay dhexdooda muslimiintii ayaga inuu yahay ayay arkeen oo kala teedayo kala celinayo godkaasay arkeen markay arkeenna fabuhituu way wareereen yani buhita ficilka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa majhuul ahaana loo dhigaa oo muqayar siiqa laga dhigaa laakiin musama ahaana loo naqbeeya fabuhita aladii kafar yani kii gaaloobo waa wareeray baa laleeyay waa la wareeriye la dhihi maayo yani musama ahaana lagu naqbeeya fabuhituu way wareereen markaasaa waqaala abu sufyaan abu sufyaana wuxuu yidhi tilka makiidatun maa carafat alcarabu tilka midan waxaan ay sameeyeen moxamed iyo asxaabtiisu makiidatun hagarsi wey waa hagar khiyaano wey waa kayd wey maa carafatha alcarabu carabu ayaan aqoonin aysan hore u garanaynin in god la qoto carabi ma aysan aqoonine waa arrin cusub oo maaragtay taagtiig cusub weeyaan fa akhaduu markaasi waxay gudogeleen yaduuruuna waa mushrikiintii weeye yaduuruuna inay wareegayaan xawlahu godka gaararkiisa inay wareegayaan fii oo aad maaragtay waali ay ku sugan yihiin iyo waqadabin caro ay caraysan yihiinoo maanta muslimiintii baabi'iya ay ka ahayd markaasi waxay arkeen godkanoo kala xiray dhinacyadii kalena kama soo geli karaanoo waxa weeye waa meelihii xarooyinka aan soo tilmaamina dhagaxdii baa taallo weeyaan meelay ka soo galaan ma laha yatlubuuna maxay u wareegayaan yatlubuuna ayagoo raadinayo doonayo oo dalbaya nuqtatan bar oo yacburuuna minha ay ka soo gudbaan bar ay kasoo gudbaan meel ay kasoo maraanoo muslimiintu uga soo gudbaan ayay raadinayaan markay godka dhinacyadiisa ku wareegayaan wlmuslimuuna muslimiintuna yurshiquunahum binabli ayaguna ay ku ganayaan markay soo baxaan fallaarahoodii iyo gamuunadoodii ay ku tuurayaan ayay muslimiintiina ku tuurayaan bay meelihii warwareegayaan weyaan xataa laa yakhtaribuu maxay muslimiinta fallaarta ugu ganayaan xataa laa yakhtaribuu si ayan usoo dhowaanin minhu godka aysan ugu soo dhowaanin oo kolkaa markay u soo dhowaadaanna fayatamakkanuu ay maaragtay makansadaanoo suuragal ay u noqoto min alاkhtixaami soo jiirid la soo jiiro oo godka xoog lagu soo maro si ayan ugu suuroobin darteed bay muslimiintana fallaarihii ugu tuurayaan godka agtiisa saysan ugu dhowaanin aw amase min ihaalati turaabi si ayan ugu suuroobin ciid inay ku soo daadiyaan godkii ay ciiddi ku soo rogaan oo markaas ay wa binaau ariiq yani min ihaalati turaabi wa binaai ariiqi calayhi waddana ay markaa ka samaystaan maxaa yeele godka haddii ciidda lagu soo celiyo waa lasoo kormari karaa si ay marka ugu suuroobin inay soo maraan oo iktixaam sameeyaano soo jiiraan ama ciiddii intay ku celiyaan ay soo dulmaraan si aynan ugu suuroobin bay muslimiintuna fallaarihii mushrikiintii marka gaalada ahayd waxaa loo dhibaato geliyey ilaa fardi alxisaari cala almadiina madiine inay yacni go'doomin ku soo rogaan xisaar ay hareereeyaan oo go'doomiyaanoo meel loo baxan la waayo ayay sidaasay goosteen baynamaa lam yakuunuu markii ayayani ayan markii horeba ahayn mustacidiina lahu ay lilxisaari kuma ayan soo talagelin xisaar sameeya oo hareereeya oo go'doomiya ma ayan ku soo talageline maxay kusoo talagaleen inay madiino dardaraanoo dadkeedii baabasaan baaba'iyaan ay kusoo talagaleen laakiin godkan baa kala xijaabay sidaa darteed bay marka waxay yidhaahdeen bal yayna bixine ha la go-doomiyo muslimiintii sidaasay yeeleen id maxaa yeelay lam yakun dalika fii xisaabihim cinda alkhuruuji lam yakun dalika arrintaa oo ah xisaarka ah xisaarka inay hareereeyaan ahi fii xisaabihim xisaabtooda kuma jirin cinda alkhuruuji marka ay soo baxayeen markay soo baxayeen xisaabta uguma jirin xisaar baa samay doontaan laakiin dantaa ku kaliftay hadday arkeen weeyaan fa akhaduu markaasay waxay guda galeen yakhrujuuna inay baxayaan fi nahaari maalintii yuxaawiluuna ayagoo isku dayayo cubuura alkhandaqi godkii goyntiisii soo jeexidiisi ay soo gooyaan oo soo gudbaan ayay isku dayayaan waalmuslimuuna muslimiintana yujaabihuuna lahum ay ka hortegayaan ay kala hortegayaan calaa tuuli اlkhadi khadka jiitintaas oo khandaqa dhirirkiisa meel kasta muslimiinta saddex kun bay ahaayeen saasay ayagana ugu safan yihiin marka ayaguna inay soo gudbaan bay tag isku dayayaan muslimiintiina waxay kala hortegayaan fallaarihii inay ku tuuraan khadkaa dhirirkiisa meel ay ka soo mari karaanba lama arka weeyaan yunaadiluuna ayaga oo ku ganganayo wa yarmuuna ganayo oo dagaalamayo bilxijaarati yani kula tartamayo wy kula dagaalamayo munaadalada waxaa la yidhahda almusaabaqatu fi ramyi baa la yidhahda waa marka ganitaanka qofka a kula aad ku tartamaysaan oo kale wey macnaha ay ku dirirayaan ganitaankii fallaaraha la gano iyo warmaha ay ku dagaalamayaan wayarmuuna bilxijaarati dhagxaanna ay ku tuurtuurayaan waqad kahafa almushrikuuna mushrikiintii way badiyeen oo way kordhiyeen oo waa xoojiyeen juhuudahum dadaalkoodii bay kordhiyeen miraaran in badan ayay dadaalkoodii siday ku soo mari lahaayeen bay isku dayeen wa adaamuu wayna daa'imiyeen juhuuddoodii way joogteeyeen tuula nahaari maalintiimaalintii idil ayay joogteeyeen inay mar u soo gudbaan isku dayidda isku dayayaan wadura almuslimuuna muslimiintiina waxaa loo dhibaato geliyay iyaguna ila alistimraari fi ddifaaci inay ayaguna joogteeyaan difaacii ay isdifaacayeen gaaladana ay khadka inay soo galaan khandaqay u diidayeen ayay ayaguna juhuuddoodii inay sidaa sameeyaan baa loo dhibaato geliyey xataa faatat minhum ilaa muslimiintu ay ka tagto wa min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allana uu ka tago alsalawaatu salaadihii ay ka tagaan ilaa ay tukan waayeen muslimiintii leanna hadday istaagaan ayaguna gamuunkii iyo falaartii baa ku dhacayso meelay ka kacaanna lama arko weeyaan marka difaacaasi ayaguna ku jireen kuwaana dadaalkaada dadaalkooda oo wax tuurtuuridda ah ayay ayaguna ku jireen weyaan walam yatamakkanuu muslimiintii ma aynan yani oo suuragal uma noqonin min adaa'ihaa salaadii gudashadeedii oo salaadii casar loo jeedo ilaa bacda guruubi shamsi qoraxda markay dhacday dabadeed maahana ka hor fursad ay ku tukadaanba nebigii saxaabadiisii way awoodi waayeen aw qariiban min dalika ama wakti qoraxo dhaca u dhow laakiin qoraxda ayan dhicin unbay u suuro gashay inay tukadaan weeyaan walam takun salaatu lkhawfi salaadii cabsida salaadeeda salaatulkhawfkuna ma ayan ahayn qad shuricat xiina daaka wakhtigaas mid la jideeyey salaatulkhowf lama soo dejinin aayadaheedu wakhtigaa ma soo degin maxaa yeele salaatulkhowf hadday soo degi lahay salaadu kama tagteen qofka markii cinda iltixaami alxarb markii la isdhex galo kayfa maa shaa wa kayfa amkana lah sidii u suurowda buu ku tukanaya markaasoo kale laakiin wakhtigaa ma ayan soo degin lama jidaynin salaatulkhoofkii wey marka sida xadiidkii jaabir radia allahu canhu oo saxiixaynka ku sugnaa uu leeyahay jaabir baa wuxuu leeyahy cumar ibnu khataab ayaa nebiga u yimid yacni maalintii khandaqa la joogay buu u yimid fa jacala yasubu kufaara qurayshin asagoo quraysh gaaladeedii habaarayo ayuu u yimid markaasuu rasuulka markuu yimid yidhi faqaala yaa rasuula allah rasuulkii allow maa kidtu an usallii xataa kaadat ishamsu an taqruba ma aynan sigin iima suuroobin inaan salaada casar tukado ilaa ay qoraxda inay dhacdo ay sigtay dhicitaankeedii ka hor ayaan maaragtay salaaddii tukaday buu yidhi markaasuu faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigana wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi maa sallaytuhaa buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay anigana ma tukanin buu yidhi maxaa yaele awoodi weyna inaan ku tukanno buu yidhi markii qoraxdii ay dhacday fanazalnaa buu leeya jaabir waan degnay maca nabiyi sala allahu alay wasalama badxaan meesha badxaan la yidhaahda baan u deganay fatawada'a lisalaati wa tawada'naa laha nebiga markaasuu salaadii u weysaystay annagana waanu weysaysanay fasalla alcasra bacdamaa harabat ishams salaadii casar buu bilaabay markay qoraxda dhacday dabadeed ayuu nabigu tukaday uma salla lmaqriba markaasuu haddana maqribkiina ku xijiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka imaamu lbukhaari yani fii saxiixihi wuxuu ku warinayaa isagana can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu wuxuu leeyahay nebiga ayaa wuxuu yidhi qaala yani yowma khandaq yowma alkhandaqi maalintii khandaqa ayuu rasuulku wuxuu yidhi asagoo kufaartii habaarayo ayuu yidhi mala'a allahu calayhim buyuutahum wa qubuurahum naara ilaahay ha ka buuxiyo guryahooda iyo qabrigoodaba naar alle ha ka buuxiye kamaa shaqaluuna can salaati alwusta xataa qaabat ishamsu sida ay nooga shuquliyeen salaat lwusta oo salaat lcasri ah yani siday nooga mashquuliyeen ilaa qoraxda ay dhacdo ilahay ayagana qubuurtooda iyo guryahooda naar allaha ka buuxiyu yidhi mar saasuu nabigu ku habaaray calayhi salaatu wasalaam wa fii axadi alayaami maalmihii qaarkood maalmo qaarkood ayaa kharaja nafarun min fawaris lmushrikiina kharaja waxaa soo baxay nafarun koox oo min fawaaris lmushrikiina mushrikiinta fardooleydeedii ka mid ah fiihim dhexdooda uu ku sugan yahay camar bni cabdi wuddin ninka camar bni cabdiwuddi la yidhaahdo wa cikrimatu bni abi jahl cikrimo ina abi jahl ah wa daraar bnu lkhaaabi iyo wahayruhum saddexdaa nin rag ay ka mid yihiin oo fardooleeya baa soo baxay maalmihii maalin ka mida faqasaduu markaase waxay soo aadeen ay u qasdeen makaanan dayiqan min alkhandaqi meel yaroo ciriiriya oo khandaqa godkii ka mid a ayay soo aadeen wakhtaxamuuhu markaasay soo jiireen oo yacni inay meeshay soo gooyaan bay damceen soo jiiraan wajaalat bihim waxaa la wareegtay khayluhum fardahoodiiba fi saaxati goobtii kula wareegtay allatii bayna alkhandaqi wa jabali salcin markay soo gudbeen ayay yani baa wuxuu la wareegay meel goobtii saxaabada u dhoweyd jabalkii ay dhabarka ku hayeenoo jabalu salci la yidhaahdo iyo godkii ay soo gudbeen dhexdooda meel ah ayay fardihii kula wareegeen weyaan markay soo wareegeen fa kharaja caliyu bnu abi aalibin fii nafarin min almuslimiin cali bn abi aalib oo koox muslimiinta yani la socdo la jiro ayaa nimankii usoo baxay oo fardoolayda ahaayo soo gudbay meeshii soo dhaafay faxaala baynahum wa bayna almakaani aladii اqtaxamuu minhu lkhandaqa faxaala wuxuu kala dhex galay oo kala teeday yani baynahum iyaga iyo wa bayna almakaani booskii alladii makaankii iqtaxamuu minhu lkhandaqa godka ay ka soo gooyeen ayuu uu ka hor istaagay cali baa usoo baxay markaasuu meeshay godki ka soo galeen iyo ayagiibuu marka kala xiray markaasi waxay dhex galeen go'doon fardooleydii muslimiintii iyo godkii dhexdoodii bay ku jiraan calina xagguu ka jiraay dhinacaasu ka soo maray weeyaan fadacaa camru bnu cabdiwuddin ninkaas marka camr ibnu cabdiwuddin la yidhaahdo oo raggii fardooleydee ka mida mushrikiintii ayaa wuxuu u yeeray ila almubaarasati waayahay anoo faraska iga saaran yaa ii soo baxaya buu yidhi waa dagaalamaynaaye yaa ila dariri karo yaa ii soo baxayo saasuu mubaarasaa la yidhaahdaa yani in qof la diriro ayuu doonayaa weeye wa kaana ninka camr bn cabdiwudi la yidhaahdaa wuxuu ahaa jarii'an nin geesi ah oo fatikan maahiran bilqitaali wey fatik marka la yidhahdo waa nin dagaalka aad maahir uga oo aad u yaqaana buu ahaa weeye faaqdabahu caliyun markii sidaa uu yahay baa caliyaa caro geliyey aad buu uga caraysiiyey cali baa ka caraysiinaya wuxuu rabaa inuu faraska ka soo dego raski inuu kasoo dega buu rabaa ninkii camr bni cabdiwuddi ahaa waxaa carageliyey cali bn abi aalib baa carageliyey xataa nazla min alfarasi ilaa faraskiisa uu kasoo dego markuu carooday oo yidhi waay kanaa labadoodii banaanka iskula awal inuu faraska korkiisa kala dirir u doonayay laakiin hadda faraskiibuu kasoo degay fatajaawalaa yani tajaawalaa ay tataaradaa wey yani way lagdameen w yani ama way iscayrsadeen waa iscayrcayrsadeen wey watasaawalaa yacni hubkiibay dagaalkiibay yani ku tanaafuseen wey tasaawulkana tanaafusaa la yidhahda atanaafus yani way ku tartameen dagaalkii wey labad laba ninoo yani aan kala yaraysan wey yani saasaa loo jeedaa wey markaasay tajaawul iyo tasaawul labadaba sameeyeen weeyaan xataa qatalahu caliyun camr bni cabdiwuddi ilaa uu dilo cali bni abi aalib baa dilay ilaa camr bni cabdiwuddi la dilo ayay musaawalada iyo mujaawalada tajaawulkaas ku jireen weeyaan warwareegaas iyo lagdankaasay ku jireen iyo tartankaas ayay ku jireen ilaa ninkii laga takhalluso oo cali bn abi aalib uu dilo wanhazama albaaquun markii camr ibni cabdiluddi la dilay wanhazama way jabeen albaaquuna kuwii soo haray na way jabeen waqad mala'ahum arucbu ayada oo cabsidii iyo argagaxii uu buuxiyey oo qalbigooda u buuxshay ayay jabeenoo carareen weeyaan xataa taraka cikrimatu cikrima ibn abi jahl ilaa uu ka tago xataa rumxahu cabsi darteed yani warankii oo watay xataa uu ka cararo yani tabar u waayo wa saqata nofal ibni cabdilaahi ninkaa nofal ibni cabdilaahi layihahdo ciidanka ka tirsanaana wuu dhacay fi lkhandaqi godkiibuu ku dhacay godkiibuu ku dhex dhacay markuu ku dhacayna faqatalahu lmuslimuuna muslimiintii baa dileen weeyan marka intii yartahay soo baxdayna jabkaasay la kulmeenoo waa carareen wausiiba atnaaءa almaraamaati istuurtuuridaas oo maarata fallaaraha laisku tuurtuurayo dhexdeeda waxaa la asiibay oo u dhintay wey tuurtuuryada inta ku dhacday u dhintay cadadun dad oo qaliilun yar ayaa min atarafayni labada dhinacba muslimiintii iyo gaaladii cadad yar baa ka dhintay wey wa balaga cadadu qatla almushrikiina mushrikiinta kuwa laga dilay tiradoodu wuxuu gaarayaa casharatun toban ayuu gaaraa wey wa qatla almuslimiina muslimiinta kuwa laga dilayna wuxuu gaaraa sittatun lix weeyaan muslimiintani lix baa tuurtuuryada uga dhimatay gaaladiina toban baa uga dhimatay weeyaan wa usiiba sacdu bnu mucaadin sacd ibnu mucaad saxaabiga la yidhaahdo sayid اlws ayaa waxaa asiibay oo lagu asiiboo ku dhacay bisahmin baa lagu asiibay yacni gabuun ayaa lagu dhuftay weeye falaar ayaa yani asiibtay markaasuu faqataca akxalahu wuxuu gooyey sahmigii iyo gamuunkii fallaartii lagu soo tuuray halbowlihiisuu jaray akxalka marka waxaa la yidhaahdaa waa wariidun fii wasati diraaci ayaa la yidhaahdaa diraac waxaa la waa dhudhunka intaana la yidhahda xusulka ilaa intaana diraac la yidhaahdaa halbowlayaashaas mid ku jiray gacanta ku jiray ayaa go markaasaa dhiiggii furmay fadaca allaha sacd ibni mucaad ilaahay buu bariyey subxaanahu watacaala an yubqiyahu inuu baaqi yeelo usan dilin in kaana haddii uu qad baqiya uu haray min xarbi qurayshin quraysh dagaalkeeda haddii wax shay un wax ay ka hareen inuu ilaahay baaqi yeelo buu ilaahay weydiistay rabbiba wuxuu waraystay haddii quraysh dagaalkeedu weli oo wax ka dhiman yahay rabbiyo taydii ha ka dhigin lanna qofka dhiiggiibaad dhiiggii waa dhiig baxaya dhiig dhex baa ku socda weeyaan wa ilaa haddii aysan quraysh yani dagaalkoodii waxba uusan ka harinoo maanta ay u dambayso fayajcala inuu yeelo rabbi mawtahu geeridiis inuu ka yeelo fii hada ljurxi ay bisababi hada ljurxi yani dhaawacan soo gaaray sababtii inuu u dhinto oo shahaado uu helo ayuu ilaahay weydiistay wuxuu yidhi ilaahayu haddii ay quraysh dagaalkeedii wax ka hareenna ibaaqi yeeloo haydilin haddaysan waxba ka harinoo markaan u dambaysana taydii ilaahay ka dhigo maaratay oobso yani xadiidkaas bukhaari baa warinaya fii saxiixihi ayuu ku warinaya wy uma qaala fii ducaa'ihi ducadiisiibuu haddana wuxuu ku yidhi walaa tumitnii allow ha idilin allahayow ha idilin xataa taqara caynii ilaa ishayda ay ka qabowsato min quraydata ilaa qabiiladii quraydo ahayd siduu noo keeni doono shiikha ballantiibay ka baxeen ballankii bay ka baxeen iyo cahdigii gaaladiibay la soo gadaal bayna muslimiinta ka jireen markaasu wuxuu yidhi ilaahayow ishayda ilaa ay ka qabowsato nimanka la yidhaahdo quraydana ha i dilin buu yidhi rabbi cumrigayga ii baaqiya qaybtan dambena ibn hishaam ayaa fii siyarihi ayuu ku warinayaa weeyaan adru bani quraydata wa aharuhu calaa sayri lghaswati ballanka baxyadii quraysh ay ballanka ka baxday waxaan ujeeda qurayda bani qurayda oo yahuudii ah ballanfuryadii ay nebiga ku ballanfurtay ballantii uga baxday iyo dagaalka raadka ay ku yeelatay socodkiisii dagaalka socodkiisii raadka ay ku yeelatay khadru bani qurayda bani qurayda yahuudda la yidhaahdaa ballanfuryadoodii ballankabaxyadoodii iyo wa aharuhu khadrigaas raadka uu ku reebay calaa sayri alkhaswati dagaalkaas socodkiisa wixii uu ku reebay ayuu cunwaankan musanifku u caqiday weeyaan wa kaanat quraydatu quraydo waxay ahayd nimanka bani qurayda la yidhaahda fii cahdin maca rasuuli illahi sal alay wasalam nabiga ayay ballan lalahaayeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh waqad sabaqa dikruhu wayna soo hormaroo markuu madiin sheeginteedu way noo soo hormartay markuu nabiga madiine yimid ayuuba la ballamay waad ogtay horaan usoo marnay weeyaan fa jaaa xuyay ibnu akhtubin ninka xuyay ibnu akhtub la yidhaahdo oo sayidu bani nadiir ah reer bani nadiir waa ninkii aan ree banu nadiirkii laga raray madiine oo khaybar degay ciidankaa raggii soo abaabulay oo soo kiciyey wey marka maadaama uu quraysh iyo khadafaan iyo carabo badan reer najdi ou meesha iskugu keenay ayuu wuxuu rabaa haddana bani qurayda oo nebiga cahdi la lahayd inuu ballantii ka baxay yidhaahdo oo ku tirtirsiiyo inay ballanka uga baxaan maantu maxamed iyo asxaabtiisii fursad aan u haysanaayo khatar ku jiraaye ballantama hala yeelan waa tirtiraynaay saas camalow ula socdaa u tegay wey fa jaa xuyay bnu akhdubin sayid bni nadiir ninkaas ayaa yimid anaaa haadihi اlghaswati duulimaadka oo ghaswada intay socotay dagaalku intuu socday dhexdeeda buu yimid yuu u tegey wuxuu u yimid ilaa kacb bni asadin sayidi bani qurayda bani qurayda ninkii madaxda u ahaa oo la yidhahdo kacb bni asad ayuu u tegey oo meeshii bani qurayda ay deganaayeen ayuu ugu tegey faxasana lahu lhadra faxasana wuxuu u qurxiyey o u wanaajiyey lahu kacb bni asad baa wuxuu u qurxiyey xuyay bna akhdub alhadra ballanfuryadii inuu ballanka ka baxo oo nebiga ballantiisa u tuuro wa aqraahu wuuna ku tirtirsiiyey oo ku booriyey calaa naqdi alcahdi ballantii burinteedii jabinteediina waa uu ku tirtirsiiyey weeyaan wax badan bu wuxuu yidhi war maxamed ani ballantii igama bixin ammaan baan ku haystaa sidqi baan ku haystaa niho iga daa dhib ha igelinin ballanka ma bixi karo xuyay ibnu akhdubna waa ku celceliya ku celceliya ku celceliya ilaa uu jeclaado yani sidaasuu ku sameeyey ilaa uu yidhaahdo haddii ay maxamed maanta aan tirtiri weyno xuyay ibnu akhtub wuxuu leeyahay khandaqaadaan kula soo gelaya godkaada maxamed ama meeshaad ku dhimataan kugula dhimanaya tegi maayo aniga meel kale aadi maayo buu ku yidhi ballantaa markuu siiyey ayuu marka ballantii nabiga uga baxay weeyaan fanaqada kacbun kacb bnu asad wuxuu buriyey alcahda ballantii asaga iyo nebiga u dhexaysay ayuu ka baxay wa qaama wuxuuna istaagay oo ku darsamay ilaa jaanibi qurayshin wlmushrikiina mushrikiinta iyo quraysh dhinacoodii kale dhinacooduu istaagay ayuu ka mid noqday wey cadowgii wey marka id jaauukum min fawqikum wamin asfala minkum ti waa taas weeye ballantii hadda uga baxeen laanna junuubkiibay joogaan weeyaan wa kaanat quraydatu bani quraydana waxay ahayd mid degan fii junuubi lmadiina madiine koonfurteeda bay deganaayeen ciidankuna waqooyiguu jooga xagga shimaalka ayuu jiraa qurayshi ay joogaan weeyaan wlmuslimuuna muslimiintuna fii shimaaliha shimaali lmadiina bay deganaayeen waqooyigeeda madiine waqooyigeeda muslimiintuna deganaayeen wlmuslimuuna muslimiintuna fii shimaaliha shimaali lmadiina madiine waqooyigeeda bay deganaayeen walam yakun mana ahayn man yaxuulu wax kala teedo oo kala dhex galo bayna quraydata bani qurayda yuhuudda la yidhaahdo wa bayna nisaai lmuslimiina wadaraarihim iyo muslimiinta dumarkoodii iyo caruurtoodii wax kala celiye ma lahayn waataan soo sheegna markuu nebigu soo baxayay xagga koonfurta ayuu dumarkii iyo caruurtii dhufaysyadii ku yaallaybuu geeyey koofurtana quraydaa degan qurayda markaas ballantan kama iyan bixin oo nebigu geynayay markaa laakiin hadda way ka baxeen marka waa sahlanta inay xagga ka soo galaan oo dumarkii caruurta intay baabi'iyaan muslimiinta ay dhabarka uga yimaadaan waa wax sahlan wey markaasuu shiikhu wuxuu yidhi fa kaana alkhataru khatartiibaa waxay ahayd calayhi muslimiinta dushooda shadiidan mid daran oo aad u adag khatar adag baa la soo wajahday wa balaqa alkhabaru warkii oo ballanfuryadii ah ayaa rasuul allahi sal alla alay wasalam rasuulka alla gaaray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi quraydo inay ballanta ka baxday fa arsala markaasuu nebiga markiiba wuxuu diray maslamata ibna aslam fii miatayni ninka saxaabiga maslamata ibna aslam la yidhaahdo ayuu laba boqoloo ciidana ayuu diray oo xagga dumarkii caruurtii in la ilaaliyo ayuu u diray wa zayd ibna xaaria zayd ibna xaariana saxaabigaasna ayuu wuxuu u diray fii alaai miatin saddex boqol oo ciidana ayagoo la jiro ayuu diray muxuu labadoodaba u diray lixaraasati daraari lmuslimiina muslimiinta caruurtooda ilaaladeedi la ilaaliyo daraaddeed buu shantaa boqoloo ciidan u diray maadaama inta kale xagga ay kusii jeedo bal shantiinaan boqol quraydo naga celiya buu leey yaysan ilmihii yararkaa iyo dumarkii yaysan dhib naga gaarsiinin wa arsala nebiga markiiba inuu hubsadabuu buu rabaa quraydo ballantii ma ka baxday mise kama gaarin illa war keliya soo soo gaaraye ballankii ma baxay mise kama iyan bixin inuu ogaada buu doonaya wa arshada markaasuu nebigu wuxuu diray sacda bna mucaadin sacd ibnu mucaad waa intuuna dhaawacmin ka hor wey intuuna dhaawacmin ka hor buu diray wa sacd ibnu cubaada sacd ibnu cubaada waa labada nin sacd ibnu mucaadna aws buu madax u yahay sacd ibnu cubaadana khasraj buu madax u yahay weeyaan labadaa ninbuu wuxuu la diray fii rijaalin rag oo min alansaari ansaartii ka mid ah yastajluuna lahu lkhabara warkii inay usoo caddeeyaan inay aljala ugu sameeyan war cad inay u keenaan ayuu u diro bal quraydo u taga ballantii inay ka baxday in kale noo soo ogaada buu ku yidhi fawajaduu waxay heleen alyahuuda yahuudi markay u tageen qurayda ay raggaas laba sacad iyo ragga la jira ay tageen yahuudi bay heleen fawajaduu lyahuuda bay heleen calaa akhbati maa yakuunuuna shay kan ugu xun korkii ayagoo ku sugan ayay u tageen oo ballanfuryadii ah weeyaan faqad jaaharuu iska daa inay ballanfuryo keliya ku ekaystaane waxay la jahreene muujisteenay caddaysteen bisabbi cay iyo walcadaawati cadowtinimo ay muslimiinta u hayaan ayay muujisteene bannaanka soo dhigtay wanaaluu min rasuuli illahi sal alla alay wasalam rasuulka allana way gaareen oo way caayeen nebigana way caayeen maaragtay cadaawadna waa u muujiyeen weeyaan wa qaaluu markaasi waxay yidhaahdeen hadalkay nebiga ku lahaayeen rasuulkaana soo diray iyo markii la yidhaha cahdigii rasuulka alla gasheen iyo ma ka baxdeen waxay yidhahan man rasuulullah rasuulkaa sheegaysaan oo ilaahay leeyahay waa kee bay yidhahan laa cahda baynana wa bayna muxamadin walaa cahda wax cahdiyo ballan oo baynanaa annaga iyo wa bayna muxamadin ballan ka dhaxayso ma jirto walaa caqda heshiisna nooma jiro weeyaan muslimiintii farajacuu way soo noqdeen laba saacad iyo raggii la socday wa qaaluu markaas nebiga waxay ku yidhaahdeen lirasuuli illahi sal lla alay wasalam nebiga awal wuxuu ku yidhi markii hore markiu dirayay haddii arrintu ay run tahay oo ballantii ay ka baxeen si muslimiinta aysan u niyad jabin waxa waye ii ishaara bes ballanfuryada ii ishaara hadday been tahayna ooyan ballantii ka bixinna caddeeya waa been dhaha haddii kale si sira oo sarbeela iigu sheega markay u yimaadeen soo noqdeen wa qaaluu lirasuuli llahi sal alla alay wasalam rasuulka alleh waxay ku yidhaahdeen cadalun wa qaaratun yani waxa weeye cadal iyo qaaro waataan xalay darsigeenna soo marnay labadii qabiilo oo yacni maaragtay ka baxday ballanta ka baxdoo saxaabada layn jirtay khadri sooma samaynin ballan sooma samayn tiibay marka ugu soo qaateen waxay dhaheen cadalun wa qaar nebiga markiibu waa fahmay inay ballantii ka baxeen nimankaas sidii cadal qabiilka la yidhahday iyo qaara qabiilkale ballanta uga baxeen bay uga baxeen wey shiikhaa noo fasiro wuxuu yidhi yacni ana quraydata qurayda calaa kadrin ballanfuryo ayay dusheeda ku sugan yihiin ka kadri cadalin iyo waqaarata labadii qabiiloo cadli iyo qaara la dhihi jiray biasxaabi rajiic meesha rajiic la yidhaha dadkii ballanta uga baxay ballantoodii oo kale weeyaan sidaasay uga baxeen watafadana annaasu nabiga dadkii ag joogay way fahmeen in ballantii ay ka baxeen fashtada khawfuhum muslimiintii marka cabsidoodii baa badatay oo darnaatay aad bay usii baqeen kama qaala allahu tacaala ilaahay sida uu yidhi aayadda hadda aan soo marnay waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluub alxanaajira watadunuuna billahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazilziluu zilzaala shadiida wazulziluu zilzaala shadiida wanajama nifaaqu munaafiqnimadii ayaa bannaanka u soo baxday xataa qaala bacduhum ilaa qaarkood ay yidhaahdaan kaana muxamadun yaciduna an naأkula kunuuza kisra waqaysar waaxaduna laa ya'manu cala nafsihi an yadhaba ila alghaa'ib yacni waxay leeyihiin munaafiqiintii baa nifaaqoodii bannaanka yimi waxay midkood qaarkood baa wuxuu yidhi kaana muxamedun nebi maxamed wuxuu ahaa yacidunaa mid noo ballan qaado an na'kula inaan cuni doonno kunuusa kisra wa qaysar labadaa boqortooye oo yacni ruumaankii iyo farisiyiintii inaan kunuustooda cuni doonno kisra waa faris madaxninka boqorkoodaa la yidhahdaa qaysarna ruumaanka boqorkooda baa la yidhaahdaa weeyaan waaxadunaa ay marka wuu noo ballan qaadayey kunuustaas iyo maalkoodii xoolahoodaad heli doontaan buu nalahaa buu yidhi wa axadunaa mid annaga naga mid ahna laa ya'manu calaa nafsihi naftiisa uusan maanta ammaan u ahayn an yadhaba ila alkhaa'idi inuu bannaanka aado oo qadaa'ulxaaje iyo saxaradii iyo kaadi inuu fogeeyo uusan awoodi karaynin markaasuu waxaa noo sheegayaa bay leeyihin yani maanta waa ujeedaa bay leeyihin banaankii baaban u bixi lanay xaajadeenni baan gudan lana markaasuu leeyahay kisre iyo iyo iyo ruub iyo kaysar baad waxaa cunaysaan waxoodii baad xoolahoodaad la wareegeysaan wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaahdeen maa wacadana allah warasuuluhu ilaa huruura allahi rasuulkiisa yani waxaan baatil ahaynba nooma aysan ballan qaadin bay yidhahdeen wa qaala taa'ifatu minhum koox ayaga ka mida munaafiqiintiina waxay yidhahdeen yaa ahla yathriba laa muqaama lakum farjicuu yani waid qaala طaa'ifatu minhum yaa ahla yariba yani munaafiqiinta qaar ka mida ah ayaa waxay yidhahdeen yaa ahla yariba madiine dadkeediiow laa muqaama lakum joogis meeshaan idinkuguma sugna meelaad ku nagaataan maahe farjicuu ka soo noqda meeshaan dagaal ma yaallay na soo celiyo ka soo laabta bay yidhahdeen wa araada fariiqun qayb waxay dooneen oo minhum munaafiqiinta ka mida ah, alfiraara inay cararaan ayay dooneen wasta'danuu nabiya sala allahu calayh wasalam oo dagaalka ay ka baxsadaan iska laabtaan ayay dooneen fasta'danuu nabiya sala allahu calay wasalam nebiga ayay idan weydiisteen wa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen muxtaaliina ayagoo kuwa xeelaysanaya ah xaala kowni muxtaaliin ina buyuutanaa cawratun bay dheheen waa aayaddii buu shiikhu ishaaraya suurat axzaab ku jirtay wayasta'dinu fariiqun minhum yaquuluuna ina buyuutanaa cawra ina buyuutanaa guryahayagu cawratun yani waxa weeyaan waa hayru xasiinatin mid cidla ah weeye cid ilaalinaysa lama arko guryihii waa maaragtay waa cawro waa faydan yihiin wamaa hiya bicawratin mana ahane waa la ilaalinaya saxaabadii baaba joogto ciidan baaba loo diray ayadoo aysan cidlo ahayn ayay leeyihin guryaheenna cidlaheenna fasax aanu kaa tagin inay cararaan bay doonayaan weya kaliqa rasuulu llahi sal allahu alay wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam arrinkiiba xoogaa kaliq baa galay yacni waa ku wareeray wey qalia fulanu markaa tidhaahda waxa weeye idaa lam yastaqira calaa xaalin baa la yidhahda yani qofka markuu idiraab ku dhaco ama insicaaj ou galo ousan arin ku sugnaanaynin ayaa la yidhaha qalia fulanun nebigii arrintiibuu ku wareeray dhibkii jiray ayuu ku wareeray qaliqa rasuulu lahi sal alay wasalam xataa balaahu xiina balaqahu markuu soo gaaray hadruhum qurayda markay bani qurayda yahuudi markay ballanfuryadoodii soo gaartay buu arrinkiisa nebiga ku wareeray salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa markuu wareeray oo arrintii u xagga ciidan ka fadhiyo kuwii halkaa gadaal ay joogaan fataqanaca bithawbi waاdajaca nebiga go-iisa isku daday go-iisiibuu maarata maradiibuu isku daday markaasuu wadajaca seexday yacni qofka markuu murug ay qabata hadduu xoogaa isduuduubo murugta badanaaba waa ka fududaataa xoogaa uu seexdo waxbaa ka fududaada wamakaa haakada awiilan sidaa ayuu cabaar ku jiray isagoo go isku duuduubay oo jiifabuu muddo ku nagaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wamakata haakada sidaa ayuu ku nagaaday tawiilan muddo dheer ayuu sidaa ahaa uma nahada markaasuu soo hinqadayo kasoo kacay nabiga jiifkii weyn wa qaala markaasu wuxuu yidhi allahu akbar ilaahay baa weyn wabashara almuslimiina muslimiintiiba marka wuxuu ugu bishaareeyey nebiga bilfatxi waannasri furasho ay furan doonaan iyo guul ay cadowga ka guulaysan doonaan ayuu nabiga ugu bishaareeye weeyaan wa araada an yursila ilaa cuyaynata bni xusni nabigu waa fakeray marka wuxuu ogaaday wuxuu ogaaday nimankan khadafaan la yidhaahdo sida ciidanka loo kala dili lahaa khadafaan yuhuudda waxay ku keentay xoolaan idin siinaynaa xoolo waa niman caloosh ushaqaystayaal wey lixda kun lixda kunoo ciidanka waxa weeye waa niman hunguri loo soo sheegay weeyaan marka inuu wuxuu ku fakeray madiine timirteeda odayaasha intuu u yeerto uu yidhaahdo madiine timirteeda saddex meelood markii loo qaybiyo qayb baan idin siinayaaye naga laabtay inuu yidhaahdow rabay tiibow marka wuxuu kala tashaday laba sacad buu kala tashaday markaasi ayaguna diidaya waa shiikhuu nooga warrami doona arki doona wey wa araada nebigu wuxuu doonay an yursila inuu diro masam yacni inuu dirow doonay ilaa cuyaynata bni xusnin ninka cuyaynata bni xusnin la yidhaahdo iyo xaarif ibni cawf oo khatafaan madaxda u ahaa ayuu u cidiray inuu u cidiro buu doonay liyusaalixahu inuu la heshiiyo calaa ului himaari lmadiina madiine timirteeda miraha ka soo go saddex meelood hal meel in la siiyo inuu kula heshiiyo markaana wayansaxiba ou yani maarata cuyay ibnu xusnin ou la laabto ciidankiisii huwa asagu bikhatafaan ciidanka khatafaan lila lixda kun inuu la laabto ayuu doonay weeyaan markaas markuu sidaas uu ku fakeray wa abaa dalika sayid alansaari culammada qaar waxay leeyihin kutubu siyarka waxay qorayaan nebigu waaba u yeerayba cuyaynata bni xusnin iyo maaragtay ninka la yidhahdo xaaris bni cawf labadaba uu u yeeray markay aqbaleen oo qoraalkii keliya uu dhiman yahay heshiis in la kala qorto keliya ay dhiman tahay buu nebigu wuxuu la tashaday laba saacadoo u yeeray maadaama owsi khasraj ayaga ay dhulka deganaayeen madaxna ka ahaayeen markaasuu nabiga la shawray yani aba dalika sayid ansaari labadii ansaar sayidyaashoodii ahaa waa ay diideen sacd bnu mucaadin wa sacd bnu cubaada laba sacad waa ay diideen nabiga marka wuu la tashaday sacad laba sacad buu u yeedhay markaasu wuxuu yidhi saanaan damcay nimankan inaan la heshiye maada tarown bal ra'yigiina keena buu yidhi markaas waxay ku yidhahdeen qaaluu ya rasuula allah rasuulka allow in kaana in kaana allahu amaraka bi haada arrintan aada samaynayso timirta madiina saddex meelood meel inaad siiso miraheedii hadduu rabbi ku amray fa samcan wa taaca waxii hadow yahay waa aqbalaynaa wey waa diyaar baanu nahay wey wain kaana shayun tasnacuhu lana hadday tahay wax annaga annaga a noo samaynayso inaad gaalada naga badbaadiso aad doonaysana falaa xaajata lanaa fiihi dan kama lihin heshiiskoodana ma rabno sidaasay ku yidhahdeen markaasi hadalka sii wateen waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn wa waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn naxnu annaga iyo wa haaulaai kuwan khatafaanu mushrikiinta ihi cala shirki billaahi wa cibaadati alawthaan shirki baan ahayn asnaamtaan isla caabudi jirna ahlu shirki baanu ahayn bay dii walam yatmacuu mana aynan damcino rajo kama gelin an ya'kuluu minha timaarteenna i midhaheenna inay ka cunaan amratan hal timira inay cunaan xataa weligood damac kama gelin anagoo ahlu shirki ah oo intaasoo sanan dhulkan ku noolay fa xiina akramana allahu bilislaami ma markuu ilaahay islaamnimadii nagu karaameeyey wa acazanaa bika adigana oo nagu kaa ciseeyo nagu kaa sharfay baa nuctiihim amwaalana aan xoolaheenna siinaynaa miyaa bay yidhahdeen wallahi laa nuctiihim ila sayfa bay dhahdeen wallaahi baana siinaynin seef mooye xoole aan siinayna lama arka bay yidhahdeen seeftaasaa dhexdaynada ah weeyaan halkaas markau ay marayo fasawaba ra'yahumaa nebiga ra'yigoodiibuu sawaab ka dhigay sax waayu yidhi ra'yigoodu la qaatay yacni annagoo ahlu shirkiba xataa nama ayan hawaysanaynin markaa muslimiin noqonaan timaarteennii baad u siinaynaa wey ma dhiibay nebi yidhaahdeen dagaal baanu ka xignaa weeyaan nebiga markaa arrintaas waxyi maahane wuxuu yidhi innamaa huwa shayun asnacuhu lakum waa wax idinka aan idiin samaynayo in aad badbaadadiinna aan u samaynayo wey markaan leeyahay saddex meelood meel ha la siiyo yacni wuxuu leeyahay limaa ra'aytu alcaraba qad rammadkum can qawsin waaxida arkidda aan arkay darteed inay caraboo dhan hal qaanso idinku soo wada ganayso daraaddeed baa nimankan inaan khudlaan kala dila ayaan ugu talagalay buui takhaadulu atraafi wa nihaayat yacni hadda waxa weeye dagaalkii dhammaanshihiisii khaswatulkhandaq dhammaanshaheedii iyo labadii araf ciidankii oo la kala dilo laba araf qolana junuubkay fadhidayo waa bani qurayda wey koonfurtay joogeen qolana waa mushrikiintii quraysh ee hogaaminayso junuubka shimaalka joogay iyo waqooyiga jiray labadoodii baa la kala dilay waa ishoojiyeen ishoojintoodii wey takhaadul atraafi darafyadiiyo ishoojiyey iyo wa nihaayat lghaswa duulimaadkii dhammaanshihiisiibuu cunwaankaa noogu dhigay wey sheikhu marka wuxuu leeyahay walilaahi fii khalqihi shu-uun ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa shani bay leeyihin ummadda waa kala duwan tahay qofba shani gooni buu ilaahay u sameeyaa nin khatar ah oo ilaahay xikmo badan uu siiyey baa ilahay muslimiinta usoo diri doonaa tii uu ka warramaa marka muqadimo u samayna oo leeyahay walilaahi fii khalqihi shu khalqiga ilaahay addoommadiisa ninba shani buu ilaahay u yeelaa weeyaan faqad jaa waxaa yimid atnaaa haadihi duruufi alqaasiya yani xaaladaa aad u adag oo dhibka badan dhexdeedabaa waxaa yimid nucayb ibnu mascuudin alafjaciyu ninkaa nucayb ibnu mascuud la yidhaahdo oo qabiilada reer bani ashjac la yidhaahda ka tirsan ayaa yimid wa huwa isaguna ha ahaado bani ashjace min khatafaana qabiilada khatafaan la yidhaahdo ayuu ka tirsan yahay oo lixda kun oo ciidanka ah ayuu ka mid yahay wey wa kaana sadiiqan saaxiibba wuxuu la ahaa liqurayshin quraysh mushrikiinteedana saaxiib buu la ahaa waalyahuud yahuuddana wuxuu la ahaa yani wuxuu la ahaa saaxiib buu la ahaa labadaba heshiis buu la ahaa fa qaala wuxuu yidhi markuu nebiga u yimid faqaala yaa rasuul allah nabigu u yimid sisiraho dhuumashaabuu nabigu ugu yimid faqaala markaasuu nucaym wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka allow inii qad aslamtu aniga waan soo islaamay wa ina qowmii dadkayga oo khatafaanana lam yaclamuu biislaami islaamnimadeyda ma oga ma garanayaan inaan islaamay warkama haya famurnii bimaa shita wixii aad doonta ifar waan kuu samaynaya wax u um samee anta rajulu waaxidu adigu hal nin baa tahay nin keliya baa tahay wamaada casaa an tafcala oo maxaad awoodi kartaa inaad samayso weyaan wamaada maxaybaad casaa aad mudan tahay an tafcala inaad samayso waxa aad awoodi karto samayn kartaah waa maxay walaakin wax kale ma samayn kartide khadil hooji cannaa annaga naga hooji ma statacta wixii aad doonta cadowgaasi khudlaan ku sameeyo haddaad isku diri karto isku dir maxaa yeele faina alxarba dagaalku sidiisaba waa khudcatu khiyaano wey waa dhagar la isdhagree wixii aad dhakri karto khiyaani karto khudlaan ku samayn karto samee buu yidhi adig hal nin baa tahay fadahaba nucaymun ilaa qurayda markiiba amarkiibuu qaatay fadahaba wuu tegey nucaymun ilaa qurayda bani qurayda oo yahuudiya ayuu u tegey falamaa ra'owhu markay arkeen nucaym ilaa saaxiib la ahaaye akramuuhu way weyneeyeen waa qiimeeyeen faqaala markaasu wuxuu ku yidhi tacrifuuna wuddii lakum jacaylkaan idin jeclahay ma garanaysaan qurayday reer bani quraydow wuddigayga iyo kalgacalada aan idiin haya ma garanaysaan wa khaasatan maa baynii wa baynakum waxa aniga idinka naga dhexeeya oo kalgacalo ihi gooni ahaan ma u garanaysaan buu yidhi wa innii aniga buu yidhi muxadiukum xadiian war baan idiin sheegi ee faktumuuhu canii warkaas ii qariya oo cidna ha iiga sheegina war sir ahaan idiin sheegayaay cidnaha u sheeginna ii qariya buu yidhi qaaluu marka waxay yidhahdeen faqaaluu nacam bay waayahay waa kuu qarinaynaa bay yidhahdeen qaala markaasuu nucaym wuxuu rabaa inuu quraysh ku dira buu rabaa iyo ciidanka xagga ku dira buu doonaya qaala markaasuu wuxuu yidhi qad ra'aytum waxaad aragtaan buu yidhi od maa waxaad aragteen horay u aragteen maa waqaca libani qaynuqaac wanadiir reer bani qaynuqaacoo yuhuuddii madiine deganayd iyo reer bani nadiir oo madiine deganaa wixii ku dhacay waad aragteen in la raray waad aragteen oo magaaladii moxamed iyo asxaabtiisi ay ka ceesheen labadaba waad aragteen waqad daahartum qurayshan idinkana waxaad kaalmayseen quraysh baad u kaalmayseen iyo wakatafaan labadaa qabiilo carabta ah baad u kaalmayseen wa hum iyaguna katafaan iyo quraysh laysuu milakum idinkoo kale ma aha idinkoo kale idinlamid ma aha maxaa yeelay falbaladu meesha idinka aad degan tihiin waa baladukum gurigiinnii wey magaaladiinnii wey fiihi magaaladiinna dhexda beledkan waxaa ah amwaalukum wa abnaa'ukum xoolihiinnii iyo caruurtiinnii iyo wa nisaa'ukum dumarkiinnii ayaa ku sugan laa taqdiruuna marka ma awoodi kartaan an tataxawaluu minhu ilaa hayrihi meel kale inaad uga wareegtaanna ma awoodi kartaan lanna maalkiinnii iyo caruurtiinnii dumarkii o dhan baa meeshaan waa guryihiinnii weeyaan wa amaa baladuhum quraysh iyo khadafaan magaaladooda iyo wa amwaaluhum xoolahoodii nisaauhum dumarkoodii fa baciidatun way fog tahay oo nabiga asxaabtiisa ma gaari karaan qolana halkaasay jiraan qolana maka iyo halkaasay jiraan weeyaan fa hum marka labadaa qabiilo oo katafaan iyo quraysh iyo in asaabuu fursatan hadday moxamed fursad ka helaan intahasuuha way ka faa'iidaysanayaan fursaddaas ma gafayaane waa la dagaalamaya waana ka guula yani waa ka faa'iidaysanayaan wailaa haddaynan fursad helin laxiquu bibilaadihim way tegayaanoo yani waxay haleelayaan laxiquu bibilaadihim beledkoodii bay aadayaan waa idinka laabanayaan markay laabtaanna watarakuukum way idinka tegayaan iyo wamuxamadan maca muxamadin bay idinkaga tegayaan yantaqimu minkum markaa muxamed uu idinka aarsado kayfa yashaau sou doono idinkaga aarsado mar hadday idinka laabteen idinkana magaaladii aad joogtaan ballantana aad ka baxdeen markaa maxamedna idinka maaragtay idinka yani idinka aarguta baa dhici karta bay yidhahdeen saasaad dhacaysa buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen fama alcamalu waayo he ballantii mar horaan ka baxnaye de maxaan samaynaa camalku waa maxay maxaan qabanaa weeyaan qaala markaasu wuxuu yidhi laa tuqaatiluu macahu qoraysh iyo khadafaanna jirkooda ha dagaalamina ha la dagaalamina ha raacina laa tuqaatiluu macahu xataa yuctuukum ilaa ay idin siiyaan rahaa dad aad rahan ka dhigataan ilaa idin siiya waxaad tidhaahdaan dad rahan ah oo aan ku kalsoonaano inaydna naga laabanaynin nasiiya dhaha markuu intaa ku yidhi qaaluu waxay yidhahdeen laqad asharta bira'y tala fiican baa ra'yi wanaagsan baad noo ishaarta noo tilmaamta bay dheheen waa tala fiican waxaan weydiisanaynaa dadaan rahan ka dhiganno oo aan haysanno weydiisanayna uma tawajaha markii intaas bani qurayda kusoo yiri waa haddana qurayshtai aadaya uma tawajaha wuxuu aaday oo u jihaystay nucaymun ninka nucaym ibn mascuud la yidhaahda ilaa qurayshin qurayshoo u tegey wajtamaca biru'asaa'ihim madaxdoodiina waa uu la kulmay wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi taclamuuna wuddii lakum wanusxii ilaykum kalgacalada aan idiin qabo iyo nasiixada idiin naseexaynayaahi waad ogtihiin soomaha qurayshay qaaluu nacam haabay yidhahdeen nin naasixaa tahay bay yidhahdeen qaala markaasu wuxuu yidhi fainii muxadiukum xadiia war baan idiin sheegiye faktumuuhu cani ii qariya ha iga sheegina warkaas war baan idinku qarsanaya qaaluu marka waxay yidhaahdeen nafcalu hayebay yidhahdeen waan yeelaynaa waan falaynaa arrintaas qaala markaasu wuxuu ku yidhi fa ina yahuuda yahuudda bani quraydaba ujeeda yahuudii qad nadimuu way ka shallaayeen calaa naqdihim burintoodii cahda muxamadin nabi maxamed ballantiisii ay buriyeen waa ay ka shallaayeen wa khaafuu waxayna ka baqeen an tarjicuu inaad laabataan idinka oo guryihiina aad u laabataan wa idinka ayagana aad ka tagtaan macahu ay maca muxamadin nabi muxamedna aad uga tagtaan la jirkiisa marka sidaa darteed faraasaluu warqad bay u qoreen muxamed wey yacni katabuu risaalatan ilaa muxamadin wey nabi muxameday risaalo u qoreen an ya'khuduu inay qaataan yani inay qaataan minkum idinka idinka qaataan rahaa'ina rahan dad laga dhigo inay idinka helaan ayay moxamed ugu warqad markay heshiiska u qoreenba waxay yidhaahdeen qoraysh baan rahan kaaga keenaynaa markaasna yadfacuunahaa ay dhiibaan yani rahantaa ilayhi moxamed inay u dhiibaan bay rabaan markay ay moxamed u dhiibaanna uma yuwaaluunahu calaykum yani nabi maxamed markaas ay welihiisa siiyaanoo la saaxiibaanoo heshiiska soo ceshtaan idinkana ay markaa idinla dagaalamaan arintaa rahankiinina ay ku wareejiyaan nabi maxamed ay u dhiibaan marka faradiya bidalika muxamedna arintaa raadibu ku noqday bui waa abalay waa aqbalay faxdaruuhu marka nimankaa bani qurayda iska ilaaliya wain sa'aluukum hadday idin weydiiyaan rahaa dad rahan laga dhigtona siiya aydan dhahaanna falaa tuctuuhum hasiinina way la imaan doonaanay hasiinina buu leeyahy rahantaas uma dahaba ilaa khatafaan haddana qabiiladii khatafaan buu aaday wa qaala lahu mila dalika quraysh intuu ku yidhi oo kaleo isagana uu ku yidhi intaasoo kale uu ku yidhi wey wa bihada tadbiiri alxakiimi yacni taagtiigkaas iyo yacni mu'aamaradaas xikmada leh yacni tadbiirtaas xikmada leh baa tashakakat innufuusu wa tashaqaqat waxaa shakisay waxaa kala shakisay nafafyaalkii baa kala shakiyey wa tashaqaqat wayna kala dildilaacdayo yacni maaragtay jeeshkii wa arsala abu sufyaan abu sufyaan marka wuxuu rabaa warkan nucaym soo sheegay inuu run yahay inuu been yahay inuu ogaada buu rabaa wa arsala abu abu sufyaan abu sufyaan baa wuxuu diray wafdan ciid yani wafdi buu diray dad wafdi buu diray ilaa quraydata bani qurayda buu u diray yahuudi yadcuuhum ila alqitaali hadan wuxuu leeyahy maanta waa jimca wey berrita oo sabtiya yani diyaar noqda annaguna weerar baan qaadaynaa idinkana weerar ka soo qaada gadaal ka soo bilaaba dagaalka hanoo bilowdo markaasay fariin usoo direen fa bani qurayda waxay yidhaahdeen ina alyawma maantadan la joogo oo berri maalinta la dagaalamayahay yowma sabti waa maalin sabti wey maalin sabtina annaga ma dagaalanno wey walam yusibnaa nama asiibino naguma dhicin maa asaabanaa wixii nagu dhacay oo horay dadka yagii hore asxaabu sabtidii weeye nabiylahi yani ambiyadii hore agteeda nebi maxamed ka hor ilaa min atacadii fiihi ku xadgudubkii yowma sabti aan ku xadgudubnay waa markii la yidhi iyo asxaabu sabtiga ilaahay ka sheekaynaya oo la yidhi ha jillaabanina badda kalluunka ha ka jillaabanina oo markaa xeelada ay sameeyeen oo ilaahay uu bedelo qirada iyo khanaasiira u bedelay laga dhigay weeyaan masriga lagu sameeyey marka wixii nagu dhacay waxay noogu dhaceen odayaasheenii hore xadgudubkii maalinta sabtida aynu ku xadgudubnay marka annaga sabti dagaalami mayna weeyaan saasay leeyihin uma inaa annagu hadalkii kale raacsadeen uma markaa kabacdina inaa anagu laa nuqaatilu macakum idinka idinla dagaalgeli mayno xataa tuctuuna rahaa'ina minkum ilaa aad rahanna siisaan dad aan yani ku kalsoonaano rahan aan u dhiganno dagaal idinla geli mayno maxaana raanta noo siinaysaan likay laa tatrukuuna inaadnan naga tegin wa tadhabuu ilaa bilaadikum guryihiinnana inaadnan aadaynin si aan u ogaano waa inaad rahanna siisaan fa qaalat qurayshun iyo hadafaan quraysh iyo hadafaan waxay yidhaahdeen sadaqakum wallahi nucaymu nacaym warkiisi run buu ahaa wallahi run buu idiin sheegay waa ku hadda raanta idinka rabo weya wa arsalat qurayshun quraysh baa waxay dirtay ila alyahuudi yahuudi bay u dirtay taquulu lahum ayadoo ku odhanayso laa narhanukum axadan qofna rahan idiin siin mayno waxaan idiin dhiibayna ma laha wakhrujuu lilqitaali rahan idin siin mayne u soo baxa dagaalkoo aan dagaalanna kaalaya bay yidhahdeen fa qaaluu yahuudiina marka waxay yidhaahdeen sadaqakum wallahi nucaymun nucaym run idiin sheega waa kaas harhantiina waa diidan yihin inay idin siiyaan marka fakhaarat waxaa duntay oo daciiftay casaa'imu alfariiqayn dadkii labadii kooxood niyaddu ay ku dagaalamayeen baa maaragtay daciiftay wa takhaadaluu waana ishoojiyeen midba midka kaleu hoodiyey khudlaan isku sameeyeen wey ama almuslimuuna dadkii muslimiinta ahaa fa kaanuu yadcuuna ilaahay bay baryayeen ilaa waqti xarajay ku jireene waxay rabbi ku baryi jireen allahuma sur cawraatina ilaahay ow cawradeenna astur cuyuubta ceelaheenna astur wey wa aamin ilaahay ow aamin yeel rawcaatina yani cabsideennana iyo argagaxeennana ilaahu amni noogu bedelo nasii weeyaan wabtahala rasuulu lahi sal alay wasalam nabigana wuu khuduucay oo waa khushuucay oo tadaraca ila allahi ilaa rabbihi caza wajal rabbigiisa u tadaruco o u khushuucay isagoo odhanayo allahuma ya allaahuma allahayow allihii munzila alkitaabi kitaabka soo dejiye qur'aanka ahow allihii sariica alxisaabi xisaabtiisa cadowgiisa u xisaabiyo degdegiisa kii uu degdeg badnaayo ihzim ilaahayu jebi alaxzaaba ciidamadan isa soo bahaysatada ihi ilaahu naga jebi allahuma hzimhum allow jebi wazalzilhum ilaahu dhulka la gilgil ayuu nabigu ku baryey xadiikaasna imaamu buhaari ba fi saxiixi kusoo saaro weeye faarsala allahu allah markuu ducadii ilaahay nabiga uu rabbi baryey faarsala allahu alla wuxuu diray nabiga markuu ilaahay baryabo allah wuxuu diray calayhim gaaladii quraysh iyo khadafaan iyo ku isbahaysatadii dushoodaba wuxuu kusoo diray riixan dabayl wa junuudan ciidamo oo min almalaaikati malaaigtii ka mid ah markaasay fazalzaluuhum ay gilgileen waqadafuu waxay rideen malaaigtii fii quluubihim mushrikiintii laabtoodiibay alrucba argagax iyo cabsibay ku tuurtay weeyaan wa kafa'at iriixu dabayshii waxay gadisay quduurahum yacni dharyahoodii iyo digsiyaashoodii dabka u saarnaa dabayshii baa gadisay waqalacad khiyaamahum khaymadihii u dhisnaa iyo heemooyinkii u dhisnaana teendhooyinkii u dhisnaana waa ay dabagedisay weeyaan wadarabahum lbardu alqaarisu qabowgii aad u darnaana waa u garaacay xataa lam yuqira lahum qaraarun ilaa aynan yani aysan yani xasilooni helin wey lam yuqira lahum uunan u sugnaanin qaraarun sugnaasho meelay ku sugnaadaan ay waayaan yani xasilooniba aysan helin wabada-uu markaasi waxay bilaabeen qoraysh markay waxaa dhib aragtay ayay waxay bilaabeen yatahayauuna inay u diyaar garoobayaan liraxiili safar inay laabtaan tegid oy rartaan oo madiine ay ka laabtaanba dhulkooda u laabtaan ayay marka bilaabeen leanna quraydana ballantii waa uga baxday oo ma heshiis lama aha markaase waxay yidhaahdeen dabayshaan iyo waxaana waa la joogi waayen inay tagaan bay damceen nabiga markuu arrintaa ogaaday inay qoraysh tegayso buu xudayfat ibnu lyamaan ayuu diray saxaabada uu istaagay habeen aad qabowgu badan yahay gaajada dad badan dhib badan oo hayo ayaa maaragtay nabiga saxaabadiisii la hadlo wuxuu ku yidhi mar rajulin yaquumu fayandura lana maa facala alqowmu yacni yaa istaago saxaabadii ka mida oo noo soo fiiriyo cadowgii caawo inta tago quraysh u tago waxa ay xaalkooda ku dambeeyaan noo ogaanayo uma aan u ballan qaadaa inuu soo noqdo oon waxba gaarin uma noqdo rafiiqii ila aljanna jannadan rafiiq igula noqdo yuu yahay arrintaasuu nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yaa weeye qofka u bixi karo maanta oo jannada ilaahay rafiiq igula noqdo waa la aamusay mar labaadoo sidoo kale ku celi waa la aamusay mar saddexaadoo ku celi wax hadla lawaa saxaabadii waa la aamusay yacni nin walba waxa waye naftiisuu la baqaya dhibka jira darteeda markaasuu nabigu xudayfe kusoo dhegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xudayfo istaag buu yidhi soo istaag marka de hadduu nabiga kuu yeehay waa a waa ku khasbantah inaad tagto xudayfou yidhi tag oo aada iisoo fiiri sidiibu marka ku baxay xudayfa markuu meeshii tegey oo ciidankii uu dhex istaagay baa waxa weeye abu sufyaan baa hadlay abu sufyaanna ciidankii kulmiyey abu sufyaanna nin dagaalka wuxuu ahaa qaa'id abaanduulo khatara buu ahaa marka inuu khudbeeyuu rabaa inuu tagana inuu sheegou rabaa markaasuu wuxuu ku yidhi nin walbow yani markuu khudbada bilaabaya ninka kaa dambeeya fiiri buu yidhi xudayfana raggiibuu ku dhex jiraa waana habeen mugdiya marka nin walbou ninka kaa dambeeya fiiri markii la yidhi ayuu xudayfa wuxuu yidhi aniga intaanan la ifiirin baan kii iga dambeeya ku jeestoo eri man antaba iru ku dhegay ninkii iga dambeeya adig kumaa tahay markaasuu yidhi fulaan baan ahay buu yidhi markaasuu ka jeestay abuu sufyaan marka warkiisuu sii watay weyaan tiibuu marka shiikh nooga warramay wa arsala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu diray xudayfata radia allahu canhu xudayfe buu diray wuxuu yidhi yani ilayhim yani quraysh buuna u diray weeyaan liya'tiya bikhabarihim inuu warkooda u keeno ayuu u diray fadahaba xudayfa wuu tegey wadakhala baynahum quraysh buuna dhex galay iyo ciidankii uma rajaca wuuna soo noqday walam yajid mana uusan helin masal bardi qabowgii jiray taabashadiisi maba dareeminba yani dhib qabowba maba usan arag ninkaas yani qabowgii dhacay ilahay ba ka badbaadiye wey bal kaanahu waxaabaad moodaaba kaana fii xamaamin yani nin meesha maarata baafka lagu qubaysto xamaamka waxaa le meelaha laisku kululeeyo oo dadku dhulka qabowga ah meelahay ku qubaystaanoo hiidka leh kuleylka leha xamaamka la yidhaahda marka waxaabaad moodaaba inuu xamaamkaasi ku jiray baad moodaa alladii yaqtasiluuna fiihi bilmaai alxamiimi ay alxaari biyaha kulul meesha lagu qubaysto nin ka soo baxabaa baad moodaa qabow ma uusan arag weye falamaa rajaca ahbara biraxiili lqowmi wa u warramay wanaama wuuna seexday nabiga calayhi salaatu wasalaam waagii baa u baryay falamaa asbaxa almuslimuuna markay muslimiintii waa bariisteen ayay ra'ow waxay arkeen meeshii bay aadeen habeennimow guuray abu sufyaan oo ciidankiisa la tegey ra'ow waxay arkeen saaxat alqitaali goobtii dagaalka oo min jihati alkufaari gaalada dhankeedii ahayd laysa fiiha daacin walaa mujiib yacni ciidankii hor dhoobnaa oo aanan jirin mid wax u yeedho iyo mid ajiibaba uusan jirin hebelow mid yidhaahda iyo hee min yidhaahdo midnaba uusan jirin wey laa daaci walaa mujiib midna uusan jirin marka taasuu ilaahay subxaana wa tacaala yacni shartoodii uu ilaahay ka kaafiye wey waa midda ilaahay uu leeyahy waradda allahu aladiina kafaruu bikaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu lmuminiina alqitaala wa kana allahu qawiyan casiiza waradda allahu alla wuu celiyey aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bikaydihim caradoodii buu la celiyey lam yanaaluu khayraa wax guulay gaadheen iyo wanaag lama arko wakafa allahu lmuminiina muminiintana rabbi wuxuu ka badbaadiyey o ka kaafiyey alqitaala dagaalkiina waa uu ka badbaadiye wey wa kaana allahu alla wuxuu ahaa qawiyan allihii awoodi laho casiizan qaalib oo axad ka qaalib noqon kara uusan jirin oo quwo iyo qalababa iska leh weeyaan kaanat bidaayatu hadihi duulimaadkan oo khandaqa bilaabashadiisii waxay markuu bilaabanayay fii shawaal sanad yani bisha shawaal la yidhaahdo ayay ahayd sanati alkhaamisati min alhijra sanadii shanaad ee yani sanadii shanaad oo hijriga ayay ahayd wey wa nihaayatuhaa markay dhammaanaysana bacda naxwi shahrin bil dabadeed wax bil wax la mid ah gadaasheed bay dhammaatay fii dilqacda bisha dilqacda la yidhaahdo wa kaanat waxay ahayd ghaswadaasi akbara muxaawalatin isku day kii ugu weynaa oo qaama bihi acdaau qaama bihi acdaau lislaami cadowga muslimiinta islaamka cadowgiisu ay u kacaan kii ugu weynaabuu ahaa buu leeyahy lidarbi lmadiina maxayna u kaceen lidarbi lmadiina madiine inay garaacaan oo baabi'iyaan iyo walilqadaai calayha inay ka takhallusaan oo maaratay ayada dhanba ay baabi'iyaan iyo wa cala alislaami waalmuslimiina diinta islaamkana ay tirtiraan muslimiintana ay tirtiraan walaakina allaha alle ayaa khayabahum hoojiyey oo muraadkoodii uma suurogeli waa ku hongoobeen wey waa ku hongoobeen weya waradda kaydahum hagartoodiina ilaahay wuxuu ku celiyey fii nuxuurihim dhuuntooda ayuu rabbi ku celiyey w naxrigooda ku celiyey oo dhuuntooda waxba uma suurogelin wey wa kaana fashaluhum fashalkoodii bimajmuuci hadihi alquwaati fashalkii ay ku fashilmeen kulmintii ciidankaas ay kulmiyeen fashalkii ay ku fashilmay yacni wuxuu tilmaamayaa oo sheegi ana atawaa'ifa asagiira kooxaha yaryarka iyo walmutafariqati kuwa kala tagtagsanba owlaa inay ku habboonaan badan yihiin allaa tajtari'a inaysan dhiiranin cala altawajuhi ila almadiina madiine inay mar damba soo aadaan aysan ku dhiiranin yacni marba haddii ciidankii weynaayo toban kun ahaa ay halkaa ku fashilmeen ay laabteen ciidan yar nabigeenni saxaabadiisa uma soo jeedsan karaan mana soo aadi karaan ciddama ku dhiiran karta male waqad ahbara nabiyu sala allahu calay wasalam nabigeenna wuxuu warramay bidalika arrinkaas ayuu warramayo waqad ahbara bidalika nabiyu sala allahu calay wasalam nabiga ayaa arrinkaasi sheegayo faqaala wuxuu yidhi markay ciidankii laabteen alaana naqzuuhum buu yidhi walaa yaqzuuna ma maanta laga bilaabo annagaa ku duuli doona ayaga naguma soo duuli doonaan walaa yakzuuna nagumana soo duulayaan naxnu nasiiru ilayhim annagaa hadda kabacdi aadi doonno oo u kici doonno weeyaan marka xadiidkaasna imaam albukhaari ayaa warinaya fii saxiixii weeyaan hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam ala nabiyina maxamed